بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي يقول المؤلف رحمه الله وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل وqad yuxkasu dalika fatustacmalu man ligayri اlcaaqili naxwu faminhum man yamshi calىa baطnih watustacmalu ma ligayri اlcaaqili naxwu maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya waqad yuckasu in la cagsiyo ayaa la arkaa dalika kaa aslulwadciga aslulwadcigaasi in la cagsiyo ayaa dhici karta fatustacmalu ay fa xiinaidin markaa tustacmalu waa la isticmaali man man baa la isticmaali ligayri اlcaaqili caaqil keybkii ayaa loogu isticmaali wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala iyo wixii lamid a ah weeyi fa minhum waxaa ka mid ah man baa ka mid a manka oo yamshii soconaya ay huwa manku calaa batnihi calooshiisa ku soconaya wa tustacmalu ay qad tustacmalu in la isticmaalo ayaa la arkaa maa maa in la isticmaalo lilcaaqili caaqil in loogu isticmaalo wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala iyo wixii lamid a ah weeyi maa maxay ayaa manacaka kuu diiday ibliisow an tasjuda inaad u sujuuddo limaa ay liladii kii inaad u sujuuddo khalaqtu aan abuuray hu ladiiga biyadaya labadayda gacmood aan ku abuuray walarbacatu afarta afarta albaaqiyatu soo hadhay tustacmalu waa la isticmaalaa lilcaaqili caaqil ayaa loogu isticmaalaa wagayrihi wagayrilcaaqili caaqil hayrkiina waa loogu isticmaalaa taquulu waxaad odhanaysaa fii ayin ayin waxaad odhanaysaa yucjibunii waxaa i cajab gelinayaa an yunqaama ay alladii ka qaama kacay wa yucjibunii waxa yaab gelinayaa ayunay allatii ta qaamad kacday wa yucjibunii waxa yaab gelinayaa ay alladaani labada qaamaa kacay wa yucjibunii waxay cajab gelinayaa ayun ay ayilataani qaamataa labada hablood ee istaagay wa yucjibunii waxay yaab gelinayaa ayun ay ayiladiina jamaca raggaa ah ee qaamuu istaagay wayucjibunii waxa iyaab gelinaya ayun ay aylawaati ama allaatii dumarka qumna kacay sawaaun ay mustawin waxaas iman kaana ahaaya alqaa'imu ka kacay caaqilan mid caaqil a ahaaya aw xayawaanan ama xayawaan ahaaya wa amaa al al fa inamaa takuunu waxa uunay ahaan isman ismi waxay ahaan ismigaasoo mawsuulan mawsuul ah idaa dakhalat marka ay gasho ay hiya ashu cala smi lfaacili ismiga faacil marka ay gasho aw ismi lmafcuuli aw cala ismi lmafcuuli ama ismiga mafcuul marka ay gasho wadalika tusaale ka daaribi iyo wixii lamid ah weeyaan kii wax garaacayay iyo walmadruubi wa kalmadruubi kii la garaacayay ay aladii alladii ka daraba wax garaacay iyo waladii ka duriba la garaacay wanaxwuhu madkuurkan lasoo sheegay waxaa lamid ah qowluhu tacaala allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa wili waa ashi oo gashay ismu faacil iyo ismu mafcuule ina almusadiqiina walmusadiqaat ina almusadiqiina ragga wax sadaqadaysta walmusadiqaati iyo dumarka wax sadaqadaysta ay aladiina ragga tasadaquu wax sadaqadaystay walmusadiqaati ay wallaa dumarka tasadaqna wax sadaqadaystay iyo wa qowlihii tacaala allah subxaanahu wa tacaala sarreeye qowlkiisa wasakfi uu yidhi allah subxaanahu wa tacaala waxaan ku dhaartay saanqaafka almarfuuci la kor yeelay iyo walbaxri badda ayaan ku dhaartay badda almasjuuri la huriyey bimacnaa wasakfi almarfuuc ay aladii rufica ka la kor yeelay walbaxri almasjuur waladii sujira la shiday weey wa amaa duu duu fakhaasatun waxay gaar ku tahay bilugati tayi-in luqada reer tayi ayay gaar ku tahay taquulu waxaad odhanaysaa jaaanii waxa isoo gaadhay taquulu waxaad odhanaysaa jaa-anii waxa isoo gaadhay duu qaama ay alladii ka qaama kacay waduu ay allatii ta qaamad kacday waduu ay alladaani labada qaamaa kacay waduu ay allataani labada dumarka ah ee qaamataa kacay waduu ay aladiina jamaca raggaa ee qaamu kacay waduu ay allaatii jamaca dumarkaa ee qumna kacay ayaad odhan wa amaa daa daa fa shardu kownihaa daada ahaanteeda shardinteeda mawsuulan mawsuula ay noqoto an yataqadama waa inuu ka hormaro calayhaa daada dusheeda maa maa waa inay ka marto maadaasoo alistifaamiyatu su-aal dalab loo nisbeeyey wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maa maxay ayuu daa kii yahay yunfiquuna ay nafaqaynayaan hu ladiga aw man oo an yataqadama calayha ama inay ka horumarto man mani inay ka hormarto mantaasoo alistifaamiyatu istifaamiyo loo nisbeeyey naxwu man kuma man waa kuma daa jaaa soo gaadhay huwa ladiigu ka adiga waanlaa takuuna wabishardi anlaa takuuna inayna ahaanin shardinteeda daa daa mulqaatan mid la bilaash yeelay wadalika kaana musawarun waxaa lagu suureeyaa bian yuqadara ina qadaro tarkiibuhaa ay tarkiibu daa daa tarkiibinteeda maca maa maa maceeda la tarkiibiyo oo la iskorsiiyo wadalika tusaale naxu maadaa maxaybaad sanacta samaysay waidaa qadarta marka aad qadarto idaa qadarta marka aad qadarto maadaa maadaa isman ismi marka aad ku qadarto ismigaasoo waaxidan keliya ismigaasoo murakaban la istarkiibiyey wa taftaqiru waxay u baahan tahay almawsuulaatu mawsuulaadku waxay u baahan tahay kulluhaa ay kululmawsuulaati mawsuulaadka oo dhani ama nas ha ahaato ama mushtarag ha ahaatee ilaa silatin sila ayay u baahan tahay siladaasoo muta'akhiratin ka dambaysa canhaa ay canilmawsuulaati mawsuulaadka ka dambaysa wa caaidin ay weylaa caaidin caaid ayay u baahan tahay yacuudu min asilati siladana ka noqda ila lmawsuuli mawsuulkana u noqda wasilatu siladu jumlatun jumlo weeyi aw shibhuhaa aw shibhu ljumlati jumlo wax shabaha weeye faljumlatu jumladu maa weeyi maaga oo tarakaba iskaga yimiday min ficlin ficil wa faacilin iyo faacil naxu jaa'a waxa yimiday alladii kii ayaa yimiday qaama uu kacay abuuhu ladiga aabihiy iyo wa qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa wa allah yidhi alxamdu mahad oo dhani lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allahaasoo sadaqana noogu run sheegay wacdahu yaboohiisa ow maa tarakaba ow ama maa shay weeyi maaga oo tarakaba iska saarmay oo iskaga yimiday min mubtadayn mubtada wa khabarin iyo khabar naxwi jaa-a waxa yimiday alladii kii ayaa yimiday abuuhu ladiga aabihii qaa'im inuu yahay mid kacay iyo wa qowlihi tacaala allah subxaanahu watacaala qowlkiisa oo allah yidhi alladii hum fiihi mukhtalifuun cama maxaybay yatasa'aluuna isweydiinayaan can innaba'i warkii ayay isweydiinayaan alladii naba'aasoo hum ayagu mukhtalifuuna ayyihiin yihiin isku maan weydaarsan fiihi ladiiga dhexdiisa wa ljumlati ay wa mushaabihuljumlati jumlada ka shabahay halaathatu ashyaaa shayaalo saddexa weeyi axaduhaa halaatadaasi midkood adarfu daraf weeyi wadalika tusaale naxwu jaa waxa yimiday alladii kii ayaa yimiday cindaka ay istaqara sugnaaday cindaka agtaada iyo wa qowlihi tacaala allah subxaanahu watacaala qowlkiisa weeyi maa ay ay ladii ka cindakum ay istaqara sugnaaday cindakum agtiina yanfadu waa dhammaanaya wamaa ay wama ladii ka istaqara sugnaaday cinda allah waa baaqi ayuu noqonaya wamaa cinda allahi baaq wathani ka labaadna aljaaru wlmajruuru jaar naxu jaaa waxay yimide alladii kii ayaa yimide istaqarra ku sugnaaday fi daari daarta dhexdeeda ku sugnaaday iyo wa qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa wa alqat ay tuurto ay soo tuurto ay hiya arladii maa kii ay soo tuurto istaqara sugnaaday fiiha arlada dhexdeeda wayatacallaqu waa ku tacalluqaa adarfu darafka waljaaru walmajruur iyo jaar iyo majruurku idaa waqacaa darafka iyo jaar iyo majruurku marka ay dhacaan silatan sila marka ay dhacaan bificlin ficil ayay ku tacalluqaan ficilkaasoo maxduufin la gooyey xadfan goyn oo wujuuban ay daa wujuubin waajibnimo u saaxiiba taqdiiruhu maxduufkaa meesha hala keena haddii la idhaahna istaqara weeye wa thaalitduka saddexaad asifatu weeye sifadaasoo asariixatu cad walmuraadu ujeedada bihaa ay bisifati sariixa sifada sariixada waxaa looga jeedaa ismulfaacili ismiga faacil weeyi ismilmafcuuli iyo ismiga mafcuul wa takhtas way gaar noqon ay hiya sifada bilalifi alif ayay gaar ku noqon wallaami iyo laam ayay gaar ku noqoni kamaa taqadamadaasi kawaakibka kuma sugna kamaa taqadama sinoo soo horumar wlcaaidu waxaynu kusoo guda jirnay fasalkii macrifada iyo nakirada gaar ahaan macaariftii ayaynu kusoo guda jirnay waxaanu soo qaadanay damiirkii iyo calamkii iyo ismishaarihii kii afraad oo ismiga mawsuula ayaan ku guda jirnay markaa mawsuulka sheekhu wuxu uhi laba loo qaybiyaa mid nas-a iyo mid mushtaraga waynu ka soo hadalnay marka waxaa kaloo sheekhu raxima allahu tacala uu inoo soo sheegay aslulwadciga carabi waxay u dejisay manta lilcaalimi baynu nidhi lilcaailma waa lilcaalimi weeyaan saasaa raajixadii waayo allah subxaanahu watacala ayaa lagu idlaaqa baynu nidhi soo ma maadana waxaa loo isticmaalaa aslulwadciga ligayri lcaaqili marka wuxuu yidhi sheekhu aslul wadciga aynu soo tilmaanay ee manta caaqil loo dejiyo maadana hayrulcaaqil loo dejiyo in la cagsiyo oo la dabagediya la arka oo maxay noqoto mantii in loo isticmaalo ligayri lcaaqil maadina loo isticmaalo lilcaaqil saasuu noqonaya cagsigu marka mantii waxaa loo isticmaalaya ligayri lcaaqil baa loo isticmaalaya maadina maxaa loo isticmaalaya oo ay ku dhacaysaa caaqil bay ku dhacaysaa marka manta marka loo isticmaalayo lilcaaqili waa saddex suuro weeyaan saddex suuro weey saddexda suuraba kitaabku waa inoo dhigaya saddexda suuraba kitaabku waa dhigaya saddexda suura waxa ugu horeysa hayrulcaaqilkii ayaa nuzila mansilat alcaaqil kii hayrulcaaqilka ahaa ayaa la dejinayaa mid caaqil ah booskii ayaa la dejinaya booskii ayaa la dejinaya kitaabku idin qoraya kawaakib kii hayrulcaaqilka ahaa ayaa la dejinayaa mansilat alcaaqil waa sida allah subxaanahu watacaala hadalkiisa waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa ywmi اlqiyaama yaa ka ambasho badan cidda allah subxaanahu watacaala sokodii baryasa man laa yastajiib mantan waa maxay cidana jiibin ba waa sanamkii soo maa maxaa la dejiyey manzilat alcaaqil baa la dejiyey markaa man baana loo isticmaalay waxaa kaloo kamida ah beytkaasi shaacirku xagga hoose idinku qorayo asir balqia halman yuciiru janaaxahu lacalii bakaytu calaa sirbilqaطa id mararna bi faqultu wamithli bilbukaa'i jadiiru asirba lqiطa halmaan yuciru janaaxahu lacalii ilaa man qad hawiitu atiiru fajawaabnanii min fawqi gusnii araakatin alaa kulunaa yamustaciiru nuciru وأي قطاة لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كثير culimo badan waxay ku tilmaamayaan shucaro badan baa tirisay ayaa ay leeyihiin culimada qaarkood waxay leeyihin waxaa tiriyay ninkii la odhan jiray majnuunu leyla markaa gabadh aada u qurux badan bay ahayd oo ninkana aada buu daba socdaa la idhao iyada darteed buu u waashayba iyada darteed ayuu u waashay maxaa xubuhaa xubal ulaa kuna qablahaa waxallat makaana lam yakun xulla min qablu abyaad xagga hore aynu kusoo dhaafnina iyadan waxa weeyaan ayuu u tirinayay wuxuu yidhi bakaytu waxaan u ooyey bu yihi calaa sirbi lqia kooxdii fiinta ahayd fiinta ama gelan wey waxaa la idhahdo bishu markay shan iyo toban tahay ayuu qayliyaa bay dhahdeen ama marka cadaw iyo waxaas jira colaad iyo waxaas ayaa waxa weeyaan u qayliyaa markaa wuxuu leeyahay bakaytu waxaan u ooyay calaa sirbi lqia kooxdii fiintahayd ayaan u ooyey id mararna bihi markii ay soo mareen faqultu waxaan igu yidhi wa mili aniga oo kale jadiirun bilbukaayi oohintu waa iigu habboon tahaye asirba alqitaa kooxdan fiinta ahay hal man yuciiru janaaxahu garabkiisa midii ergisayaa maydinku jira lacallii waxaa laga yaabaa atiiru inaan ugu duulo garabka aad yergistaan ilaa man qad hawiitu ciddii aan jeclaa ee aan rabay inaan ku gaadho de waa laylo wey wuxuu yidhi fajaawabnanii way ii jawaabeen buu yidhi min fawqi qusni araakatin caaday laantii dushiiba iiga jawaabeen waxayna yidhahdeen alaa kullunaa dhammaantayo yaa mustaciiru kan wax caariyo qaadanayow nuciiru waanu kuergisanaa garab <laughs> ya wa ayu qadaatin oo fiintee lam tucirka aan ku caariyaynayn janaaxaha garabkeega wa ayu qadaatin fiinta lam tucirka aan ku caariyeyn janaaxaha garabkeega taciishu way noolaan bidulmin dulli bay ku noolaan waljanaaxu iyadoo garabkuna kasiiru ay maksuuru yahay mid laga jebiyeba oo laga rifay maxalu shaahidkeenu waa maxay hal man yuciiru hal man yuciiru janaaxahu halkaasuu jawab hayr lcaaqil buu ugu isticmaalay de sooma lagu dhawaaqay ilan uu dhawaaq waxa weeyaan asir balqita hal man yuciiru muna u dhawaaqi wuu u nideeyey ma muna u nide wuu u nideeyey haddana muxuu adeegsaday man saddex meelood ayaa loogu isticmaalaa manti ligayri alcaaqil masalada koowaad waa maxay waa hayru lcaaqil nuzila mansilata alcaaqil mid hayrulcaaqila oo la dejiyey caaqilka booskiisii masalada labaad waxa weeyaan an yajtamica hayru lcaaqili maca alcaaqil inay caaqilkii iyo hayrulcaaqilkii ay kulmaan inay kulmaan waa sida alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi lardi de waman fi lardi man fi ah. samaawaati waman fi lardi waxa weya geeduhu ilahay way cibaadaystaan soo ma khalaa'iqdii kale way cibaadaysanaysa ilahay insigii baa kamid oo caqli leh marka way isku jiraan labadu way kulmeen soo taana waa loo adeegsanaya xaaladana an yajtamica alcaaqilu maca gayri alcaaqil xaaladda saddexaad waa an yaktarina gayru alcaaqili bilcaaqili fii cumuumin fusila biman ah, waa in la kulmiyo caaqilkii iyo hayrulcaaqilkiiba cumuum lagu kulmiyey kadibna waxaa lagu tafsiiriye man ah, wallahu khalaqa kula daabatin min ma kula waa min alfaad اcumuum soo ma siyaquhu kulu aw اlcumuumu waqatala ladi lati furuuc sida sida yidha maraaqibu marka maxaa lagu tafsiiriyey faminhum man yamshi mid soconaya calaa baطni waa maskii iyo kuwaa wey wa minhum man yamshi calaa rijlayn dee waa aadamihii iyo ciddii kale aan aadama ahayn oo kale shimbiro oo kale maxay ku socdaan kolkay laba lugood kuma socdaan maxay ku socdaan ya lugay ku socdaan e waa laba lugood miya mase afar ya waa laba kuwaasi mina laba lugood ku socon haddana man baa la adeegsiya man baa la adeegsiya marka maxay noqonaysaa saddexdaa meelood ayaa loogu isticmaalaa manta loogu isticmaala markay qaybulcaaqil ay tahay fa minhum man yamshi calaa badni icraabtina de xaggoos idinku qoriya idinkaa soo icraaban insha allah minta minhum taasi waa khabar soo taqadumay weeyi mantaasina waa mubtadihi oo muakhara weeyi waana ismigii mawsuul aynu u soconay yamshina waa ficilkii mudaaric faacilkiina waa huwa oo unoqonaya manta unoqonaya calaa badnihi jaariya majruurkaasi wuxuu ku taaluqayaa yamshi jumladii siladii waa ayo waa yamshi caayidkiina me waa damiirka mustatirka yamshi ku jira de intaa hore soo fahamteen baylata maana waxaa loo isticmaalaa buri ligayri lcaaqil maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya maadaasi waa ismi istifhaam waana mubtade manaca waa maxay waa ficliyo mafcuul ficliyo mafcuulkii koowaad wey faacilkii waa jaa-is listitaaro waa huwa antani waa masteriya tajido waa ficil mudaaric anta lagu nasbiyey faacilkii waa waajibu istitaara waa anta masderka halkaa laga awilaya le antu fahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilad wacaddii lahaa hamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi antan minity waa xariraysaan masderka halkaa laga soo xariraya muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa mafcuulkii labaad ee ay leedahay maxay manici ay lahayd ayu shayin manaca ka sujuuda bay noqonaysaa maxaa kuu diiday sujuuda laamtaasi waa xarfu jar maadaasi waa ism mawsuul bimacna ladiyatan u soconna weeyaan aadan bayna ku dhacaysaa khalaqtu waa ficil iyo faacil weeyi caayidkiina waa maxduufa waa khalaqtuhu weeyaan khalaqtu jumladaas siladii dhacaysa caydkina waa maxduuf limaada maadaasina aadan bay ku dhacaysaa oo caaqila fankixu maa taaba lakum min annisaa baa kamid a maadaasi maxay ku dhacaysaa dee dumar bay ku dhacaysaa waana cuqalaa weeye marka halkaa maxaynu ku sheegnay laba masale halkaana ku tilmaanay labada masale waa maxay aslulwadcigii waa ka bixi kartaayo maadii waxaa loogu isticmaali karaa ligayri alcaaqili waana imise suuro waa saddex suuro wey saddexda suuro waa maxay waa in hayrulcaaqilkii nuzila manzilata caaqil la dejiyo sida aayadda qur-aanka waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa ywmi alqiyaama iyo sida beydkii aynu soo qaadanay asir balqata hal man yuciiru janaaxahu lacallii ilaa man qad hawiitu atiiru masalada labaadna maxay ahayd waa inay kulmaan an yajtamica alcaaqilu maca hayri alcaaqili caaqilki iyo waa inay kulmaan labadaas alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi lard maslada saddexaadna maxay ahayd waa in caaqilki iyo hayrulcaaqilki an yajtamica alcaaqilu maca gayri alcaaqili fii cumuumin fusila biman waa sida aayadda qur-aanka wallahu khalaqa kula daabatin min ma kulli baa la sheegay kadibna waxaa lagu tafsiiliyey fa minhum man yamshi soo ma haysana halka maadina way baxaysaa ayo maxay u baxaysaa lilcaaqili baa loogu isticmaali karaa halkaa markaa labada maslo ayaynu ku haysanaa iyo saddexdaa shaarix aynu ku baraarujinay wlarbacatu afarta albaaqiyatu soo hadhay tustacmalu waa la isticmaali ay hiya arbacada lilcaaqili caaqil ayaa loogu isticmaali wagayrihi ay wagayrilcaaqili baa loogu isticmaali waa maxay maxaa soo hadhay waxaynu soo tilmaanay mushtarabku inay dhexaayeen man iyo ma aslulwadcigooga waxaynu nidhi marka hore manta lilcaalimi baa loo dejiyey maadana lihayrilcaaqili baa loo dejiyey arrinku wuu iscagsigi kalaayo ma waxaa loo isticmaali karaa lihayrlcaaqili maana lilcaaqili afar suuraan ka soo saarnay soo ma maxay noo soo marka afar baa soo haray ayun iyo tha e iyo e dhu iyo e al afartaasa soo hadhay soo ma afartaasi soo hadhay iyagu way fududiin caaqilna waa loogu isticmaala yaga aslulwadciga hayrulcaaqilna waa loogu isticmaala mayna ba sidan waxaadagma jira iyaga marka taqul waxaad odhanaysaa buu yidhi ayun ka warramaysid yucjibuni ayun qaam horeyna inaan usoo tilmaano mawsuulka mushtaraga maxaa lagu garanaya waxa uu ku dhacayo waxaa lagu garan karaa qaacidan shan qaacidadu maxay ahayd wladi calaa maa waqacat calayhi almawsuulaat almushtaraka huwa damiir sila damiir silaha lagu garanaya qaacido hadday xifdiyo weydi wa iskaga ka dhex daadanaya masha waayo maba kala garan kartid badda imika wax alla wax looga jeedo laakin hadda waad garanaysaa ayun qaama maxaa looga jeeda qaamo caaidka ka soo noqonaya ila qaamo waa siladii soo ma damiirka ku istitaarana qaamo ka soo noqonaya waa maxay waa huwa soo ma marka ayun maxay ku dhacaysaa alladii bay ku dhacaysaa alladii bay ku dhacaysaa waan fahnay la marka jumladan dambana waa siladii caydkiina waa damiirka mustatirka qaamo ku jirade ayuna waxay ku dhacaysaa allati qaamat baana kutusinaysa sadde caydka ka noqonaya ayuna maxay ku dhacaysaa ayun qaama alladani bay ku dhacaysaa waa laba raga ayun qaamataana allataani wey ayuna ayun qaamu weeye hmm, inkasta oo shaarixaasi uu baraarujinayo oo uu leeyahay ayun qaamu iyada waa laga reebayaayo wowdu dee jamaacada lagu isticmaala jamaacatu dukuur alcuqalaaba iyagoo loogu isticmaalaa oo azayduna qaamu baa la odhanaya ama hayrulcuqalada miya damiir muanaa la adeegsadaa alxamiiru qaamat alkutubu saqadat baa la odhanaya bu leeya ah, saasaa la odhan bui ee la odhan maayo qaamu iyo saqadu waa yahay ayun quminana maxaa la odhanayaa waa allah ide dumarka imisa lagu laadi jiray jamca dumarka laba waqad yuqaalu allawatina waa la odhan karaa bu yiri so marka waa allah i iyo allati ya-dooda maxaa ku banaanaa alxadfu wlbaat alla iyo allati iyo alla allati allawati tabaraa soo qaadateen waayahay sawaaun waxa mida buu yidhi kaa qaa'imkaa kacaya ha ahaado mid caaqila ama xayawaan ha ahaadee iyaga wuxuu ku yidhi waa maxay lilcaaqili walikayrlcaaqila waa loogu isticmaalaa wax adagma jiro icraabkaguna uu fudiyay yucjibuni waa ficlu mudaaric marfuuc nuunku waa nuun lwiqaaya ya-du waa mafcuulkii oo ya mutakalim ayun kaasi maxaa la odhanaya waa ismu mawsuul fi maxali rafc faacil bay noqonaysaa qaama ficil maadi faacilkiina waa jais stitaar wa huwa wljumla min alficli wlfacl sirat mawsula maxala laha min alcraab wlcaa'idu huwa adamiir almustatir fi qaama la odhanaya mayna basidayn inta kalena wax laguu sheegay maankaaga la kaasho qaamanta iyadna wuu istitaaran yahay qaamaana caaidkii waa alfitnaynka qaamatana waa alfitnaynka qaamuna waa waaw jamaaca qumnana waa nununiswa ma wax adag baba ku jira ka socoshe halkaana maxaynu marnay afarta soo hadha in lilcaaqili walgayrilcaaqilin loogu isticmal marka ayun iyadana halkaasu kaga baxay ayun iyadu weliba waxoogaa iska hadal badanta kutubta dambaynu ku arki doonaaye halkaasu kaga baxay al bay noo timiday al fi luga kitaabka awalkiisa inagu soo baraarujina afar bay noqotaa mucarifa iyo zaa'ida iyo mawsuula iyo istifaamiya soo saddexdaa mayan mucarifada iyo zaa'idada iyo mawsuulada saddexdaasi maxay gaar ku ahaayeen ismiga sida saxiixa saasee ismiga gaar ku ahaayen istifaamiyaduna ficilka maadi bay geli jirtay soo saamayn haddaba saddexdan ismiga gaarka ku ah maxaa lagu kala garanaya mucarifadu waa xaraf zaa'idaduna waa xaraf mawsuuladuna waa ismi saxiix wala la mucarifadu yay gashaa nakiraday gashaa kadibna macrifay ka dhigtaa zaa'idaduna yay gashaa cala alaclaam asmaada calamka ayay gashaa waxbana uuma faa'idaysade calam dhexdii ka faa'idi mayso waayo korka horu calam siya habade sida ra'aytu lwaliida bna alyaziidi mubaaraka oo kale waayo maxay noo timintay mawsuuladii waa tan aawaynu ka hadlayno iyadu waa ismiye wey maadaama ismiye noqotay dee silay u baahanaysaa maadaamay mawsuulo tahay silay u baahanaysaa maxaynu nidhi khulaasada al fi luga alcarabiya waa afar baynu nidhi soo sida saxiixa ayay gaar ku yihiin asmaa'ada halna ayuu gaar ku yahay ficil ku gelaya soo ismiga ayaa gaar ku ah mucarifada oo maxay gala nakirada zaa'idada oo aya gasha aclaamta mawsuulada oo gasha sifada sariixada ismiga faacil ismiga mafcuul asha istifaamiyadiina iya gashaa ficilka maaday gashaa haddaba saddexdan ismiga gala maaa lagu kala maxay yihiin maxay kala yihiin laba waa xuruuf mucarifada iyo zaa'idadu midna waa ismi haddaba tan ismiyadii waa ashan mawsuulada noqonaysa weeyaano silay u baanaysaa iyo caayidba u baanaysaa marka khulaasideedu iyada waa inta haddaba waxay mawsuulo noqotaa markay gasho ismiga faacil iyo ismiga mafcuul masle fahne ismiga faacil iyo ismiga mafcuul ismiga faacil iyo ismiga mafcuul marka ay gasho ayay noqotaa mawsuulo ay noqotaa culimo ma fahanteen waa sida aldaaribi iyo almadruubi maxaana laga laqmaynaya aldaaribi waxa laga laqmaynaya waa kii wax garaacayo ficil musama laga laqmaynaya manihii madruubna waa kii la garaacayo ismiga mafcuul da wuxuu ka yimaada ficil majhuul loo bineeyey soo ma saasaa laga laqmaynaya marka markaa eeg addaaribi maxaa la odhanaya jaaa waxa yimide addaaribu kii wax garaacay jaaa waxa yimide almadruubu kii la garaacay laqmadana saa u fahma addaarib waa ismu faacil maxaana laga laqmeeyaa musama laga laqmaynaya ficil waxa weeyaan macluum macluum loo bineeyey madruubna waa ism mafcuul maxaa laga laqmeeyaa ficil mabniyun lilmajhuul culima mayna basidayn haddaba su-aal baa imanaysa maadaamo iyadii ismi ay tahay maadaamo iyadii ismi ay tahay dee inay xarakadii icraabku ka muuqdaya sooma xarakadii icraabku kama muuqan marka xarakadii icraabku kama muuqane xarakada icraabku wuxuu ka muuqanaya waxa iyadu ay gashay ee ka dambeeya limaada liannaha jaءat calaa suurati xarfi xaraf suuradii bay ku marka iyada ka muuqan maaye waxa ka dambeeyu ka muuqanaya marka adaarigu eegaya faacila asha lafteedaaba faacili bay leyihin culimadu maadaama faacila tahay dee calaamadii ka muuqato liannaha jaءat calaa suurati xarfi waxaan iyada ka dambeeya ay gashay ayay ka muuqanaysaa murakabka masjiga ee craabka halkuu ka muuqan jiray xarafka ugu dambeeya aakhirkiisu ka muuqan jiray sooma waa sidaasi oo kale weeyaan iyadana shaygan ay gashay ayuu ka muuqanayaa saasay noqonaysa waay in اlmusadiqiina iminka addaaribi addaaribi iyo almadruubi dee addaaribina waa ismigii faacil almadruubna waa ismigii mafcuul weeye waaya iminka ashaasi maxay ku dhacaysaa ila waa mushtarage alladii bay ku dhacaysaa maxaana u daliila daarib ismiga faacil waxaa ku qarsoon yacmalu camal ficli waa huwa waana jaa-isulstar wa inagii hore usoo marnay almadrubna aladi buu ku dhacaya maxaana ku qarsoon huwa ku qarsoon de kaasayna tusinaya ina almusadiqiina wlmusadiqaat baa lamid a aye ina almusadiqiina maxay ka dhigan tahay ay aladiina ina aladiina tasadaquu iyo wallaai tasadaqna waa sidaade marka maxay noqonaysaa almusadiqiina ashyaa ku jirta iminka maxay ku dhacaysaa aladiina bay ku dhacaysaa de maxaa u daliila mustadiqiin ismiga facil yaamalu camal ficli muxuu rafcinayaa damiir hum a hum a aye wlmustadiqaat ashaasi maxay ku dhacaysaa iminka bimacnaa allati bay ku dhacaysaa waayo mustadi ismigan muxuu rafcinayaa damiir damiirkaasna muxuu noqonayaa hunna hadda ma isla fahna culimo ma wax adag baa ku jira marka khulaasadeedu iyadana waa intaa asha afartaasay noqotay tan aynu ujeednaana waa waa tii mawsuulada ahayd waxayna gashaa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul ismiga faacil iyo ismiga mafcuulna ismiga faacil waxaa laga laqmaya ficil mabniyun lilmacluuma ismiga mafcuulna waxaa laga laqmaya iyo ficil mabniyun lilmajhuula laga laqmeeya aaway maxaa xarakadii looga muujin waayey liannaha jaat calaa suurati alxarfi baa lo odhanaya mayna basiid baynba wasaqfi lmarfuuc almarfuuc ay aladi rufica wlbaxri lmasjuur aladi sujira saasuu noqonaya marka mayna basiidayn wax ku laaban maad garanaysaan iyadana waa mayayla tahay ashiina iyadna halkaasay martay ashiina halkaasi ayay martay waa yahay wa ka xagga hoose kaale wainamaa nuqila alicraabu ila ma bacdaha likawniha calaa suurati alxarfi fahiya macsilatiha kalmurakab lminziyi aladi yadharu alicraabu cala aakhirihi tasharax waanaad akhrisan karti sheekh icraabka waxaa looga naqliye waxa ka dambeeya loogu naqliyey likawniha calaa suurati alxarfi xaraf suuradii ayay ku sugnaatay fahiya iyadu macsilatiha siladeeda maceega kalmurakabi lmasji murakabka masjiga ayay lamid tahay alladii murakabka masjiga ahoo yadharu uu muuqanayo alicraabu icraabka calaa aakhirihi aakhirkiisa u ka muuqanayo mayna basidayn waka inay al tahayna dee waxa u daliila waxa usoo noqonaya caaidkana usoo noqonaya damiirka usoo noqonaya waliana damaa'ira laa tacuudu ilaa ila alasmaa waatay odhan jireen damaairtu ismun bay noqotaa wa amaa dhu dhu miya dhu bay noo timiday dhu ayaa inoo timiday waanaad xasuusnaatid xaggii horena dhu kusoo martay de dhu waynu soo marnay sooma ya iyana iskaga khaldamen marka dhu bimacnaa saaxib aynu soo marnay markaa dhuudani waa bimacnaa aladi wuxuu ku leeyaha duudani waxay gaar ku tahay luqada nimanka reer tayi la yidhaahdo ayay gaar ku tahay tayi bitashdiid ilyaa hamzana aakhirka la dhigo biwasni calaa wasni sayid ah, sida mashhuurka waa sida bilaa hamzana waa la akriya kala waa qabiiladaasi aabahood ayaa la odhan jiray bay leyihin culimadu tayi la odhan jiray marka waxay yidhahdaan luqadaasay gaar ku tahe iyaduna waa intiba ay ku wada dhacaysaa jaaanii duqama iminka duudaasi maxay ku dhacday ya aladiibay ku dhacday maxaana u daliila qaamada damiirka kasoo noqonaya de wadu qaamat alla tii bay la macno tahay wadu qaama alladani bay la macno tahay wadu qaamata alla taani bay la macno tahay wadu qaamu aladiina bay la macno tahay wadu qumna allatii bay la macno tahay mayna basiid ahayn waa basiid waay kolka ama caaqil ahaada ka kacay ama hayru caaqil ahaada dee farqi male faina almaaa maau abi wajadi wabiridu xafartu wadu tawaytu faina almaaa buu yihi biyuhu maaw abi aabbahay biyihiisii weeyaan buui wajadii iyo awoogay wa biiri ceelkayguna duu xafartu e aladii kii anigu aan qoday weeyaan waduu dawaytu kii anigu aan kaarakaariyey wey markaa duudan hamood imtiyaasma khamsa waa maxay waa bimacnaa alladii weeye culima mayna basidayn duudii iyaduna halkaasi ayay martay duudii iyaduna halkaasay martay markaa waa luqadaasi reedayi weeyi ama waxa weeyaan carabta kale badankoogu waxay u isticmaalaan bimacnaa saaxib ayay isticmaalaan bimacnaa saaxib ayay isticmaalaan marka sida mashhuurkii waa la ifraadiyaa waana la tadkiiriyaa sukuun baana lagu bineeyaa ehm, berhkood way iska icraabaan icraabtii dii la icraabi jiray oo kale bimacnaa saaxibtahayd ayay iska icraabaan iyada kolkaa shabiitaan ay ku shabahayaan weyan iyadoo la icraabay hadii ad aragtiina diigii waxay ku shabahayaan asmaa khamse ayay ku shabahayaan tan weeyaan iyaduna waa yahay duuna iyadna hadalka wuu kooban yahay markaa duu waa ismi mawsuul markaynu qabano luqada nimanka reedayi caaqil iyo hayrulcaaqilna waa ay ku dhacaysaa ka soco iyada tha baa kuu timiday tha markay noqonaysa mawsuulada shuruud bay leedahay shuruud ayay leedahay shuruuddii sheekhaa inoo qoray shardiga koowaad an yataqadama calayha ma alistifaamiya aw man alistifaamiya waa inay ka hormarto maada istifaamiyada la dhahdo ama manta istifaamiyada la dhahdaay waa inay ka hormarto maada istifaamiyada la dhahdaay in ay ka hormarto biitifaaqi basriyiin ama man inay ka hormarto cala alasax maxaana lagu garanaya samaaca labadoodana carab waa la maqleen labadoodaba allah subxaanahu wa tacaala waxau uhi yasaluna yas'aluunaka maada yunfiquun markaa maxaynu nidhi tha waxay mawsuula tha dib u noqda kitaabka waynu soo marnay tha yaynu kusoo marnay ismu ishaaray noqota ninka keliya lagula hadla halkana mawsuulay noqota haddaba markay mawsuulada noqonayso shuruud baa loo dhigaa waa sidaa macnuhu mawsuula markay noqonayso waxa tii kale kaga tii ismu ishaare ahayd shuruud baa loo dhigaa sida dhuba lagu yiri waa luqada reer dayiday gaar ku tahay lagu sooma taasaa loo qaydin loo dhigay sooma marka ay noqonayso ismi mawsuul shuruud baa loo dhigaa shuruudda haddii aad ka waa tii ismi ishaarahayda soo barata misle fanaada yana seekin khaldami marka ilaa saddex shardi baa loo dhigaayo labuu ka sheegay labada ka sheegay waa maxay an yataqadama calayha ma alistifaamiya aw man alistifaamiya waa inay ka hormarto maada istifaamiyada la idhahdo ama manta istifaamiyada la idhahdo haddii ay ka hormarto waxaa la odhanayaa waa mawsuula la odhanaya tusaale waa maxay yasalunaka maada yunfiuuna yasalunaka maada yunfiuuna iminka maadaadan maxaa ka hormaray daadii maxaa ka hormartay dee ma istifaamiyaa ka hormartay sooma markaa maxaynu odhanaynaa ma mawsuula mise ismishaara waa m markaad macnihiisa markaa iska ilaali yasalunaka waxay kuweydiinayaan ma maxaybuu daakii yahay wey ya yunfiquuna ay bixinayeen hu ladiga saasuu noqonaya macnuhu iyadii oo man laga hormariyeyna waqasidatin taati lilmuluka garibatin qad qultuhaa liyuqaala man daa qaalahaa bui waqasidatin ay warba qasidatin alla qasiida badana taati lmuluka garibatin boqorada u imanaysa iyadoo gariiba qad qultuhaa anigu aan idgu yidhi liyuqaala si loo yidhaahdo man daa qaalaha alla yaa yidhi manda baynu uga jeednaa manda ay man ladi qaalaha ka yidhi waayo maxaa ka hor maray manda qaalaha daadan maxaa ka hor maray dee man baa ka hor maray marka shuruudii ma ka helnay maadan daadan e, haddii ma alistifaamiya lagala hormaro ama man alistifaamiya lagala hormaro maxaynu odhananaa waa mawsuulaynu odhananaa ee ma aha tii ismi ishaaraha ahayd ma isla fahni haddii ma istifaamiya ayna ka hor marin ama man maxay noqonaysaa ismu ishaaray noqonaysa inkastoo kuufiyintu ayna saaba u shardiyin iyagu yaa kuufiyintu iyagu waxa weeyaan uma shardiyaan sida inay wax ka hormaraan adasma lcabaadin calayki imaaratun aminti wahada taxmilina aliiqu ah, cadas joogso wiil ma licabaadin calayki imaaratu cabaad wax imaara iyo wax maamul iyo wax madaxtinimoa dushaada ugumay sugnaana aminti aamid baa noqotay bu yidhi wahaadaa kan taxmilina atigdaana aliiqu waa nin xore oo la sii daayey maxaynu uga jeedna maad garata wahaadadan haadadaasaynu uga jeedna haadaadan eega kuufiyiintu waxay leyihin waa mawsuulay leyihin laakiin waxaan leenahay sida raajixa ah waxaba gashay hada ha utabiyaha la yidhahdo ayaa gashay waxayna daliil u tahay inay ismi ishaaro tahay wahiya laa tadkhulu cala almawsuulaat ha utabihuna mama galo mawsuulaadka ma galo iska ilaali shek marka marka haddii shardigaa la waayo waxay noqonaysaa ismi ishaaray noqonaysaa haddii shardigaa la helo oo ama ma ay ka hormartana maxaa la maxaa la mawsuula la misle faneynta waa basiid bay la tahay shardiga labaad wiidii qore sheekuye walaa takuna da mulqatan daadaas waa inana mulqaat ahayn mulqaat mid la bilaash yeelay waa inan ahayn oo see loo bilaash yeelay wuu kuu fasiray wuxuu ku yidhi waa inaan la qadarin oo aan laga soo qaadin iyadii iyo maa waa inaan lastarkiibino ismi keliya aan laga soo wada qaadin daadii iyo maa baa laisku geenaya ismi keliya laga soo qaadaya saasoo kale iyo daada la istarkiibiyo kadibna laga dhigo ismi keliya oo lagu su-aal dalbayo waa sida maada sanacta maada sanacta maada sanacta maada sanacta iminka maadaa sanactadan waxay leeyihin maada shaygeebaad sanacta samaysay maada inaga waxay ka soo qaadeen ismi keliya ma iyo da waa la istarkiibiyo waa la isa saaray ismi keliya laga soo qaado oo lagu su-aal dalbayo marka muxuu noqonayaa bimacnaa shay-un maada macnihii daad macnaheedu ku dhici maysa ee ma macnihii loo isticmaalayin bay labadoodba ku wada dhacayan marka ila waa ismi keliye maada shaygeebaad saasumay noqonaysaa sanacta samaysay saxiix walala saasay noqonaysaa marka waa haddii aad ka dhigtid maada iyo daada ismi keliya oo istarkiibsan maxaan ku garanaynaa marka su-aashaasaa imanaysa inay istarkiibsan yihiin oy mulqaa tahay maxaynu ku garanaynaa waxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa waxa laga bedela lagu gartaa waxa laga bedelo ama jawaabtaa lagu gartaa waxa laga bedelo ama jawaabta waxaa tihi iminka maadaa sanacta maxaad samaysay khayran am sharan khayran am sharan maadaa sanacta khayran am sharan iminka maadaadaasi waa maxay waa mulqaati wey limaada maada maada maxaa la odhanayaa waa mafcuul soo taqadumay yaana iskale maada ismi istifhaam mafcuulun bihi muqadam baa la odhanaya sanactana ficlun waa faacil khayran markaa ka bedel yaad ka bedeshay dee mafcuulkaad ka bedeshay adiga nasbiy maana nasbisha ood nasbisay haye maadaa sanacta khayrun am sharun baan idhi waan camal siiyey limaada maadani waa waa mubtade daaduna waa khabarkeegii marka maxaan ka bedelay ya ama mubtadaan usoo qadarayaba huwa khayrun am sharun buu noqonaya saxiix wala la oo bedel baynu ku soconnay eh, khayrun waxaynu ka bedelanaa markaa maxay jumladan hore daadan ayaynu ka bedelanaa marka marka maxaa lagu garanaya in la camal haleeyo mulqaad tay in la camal siiyey waxa laga bedelaya lagu garanaya waxaa laga bedelaya haddii aad nasbisid waa mulqaad oo waa la camal haleeyey waxaa laga bedelaya haddii la rafciyana eh waa la camal siiyey jawaabta lafteeda lagu garanaya lagu jawaabayo yasalunaka maada yunfiquna qulil ya qulil afwa qulil afwuna waa la akriyey waa laba qiro qulil afwa haddii aad tidhaahdid waad camal gaday ya maadaa shaygebay yunfiuuna qul waxaad tidhahdaa yunfiquuna cafwa mana saxiixahay haddaynu marfuuc ka dhignana qul ilcafuna ay almunfiqu alcafwu kala bixinaya waa cafwiga wey mu noqonaya markaa mubtada goan markaana mayna basidayn marka inay in la camal siiyo waxaa lagu garanayaa iyo in la camal haleeyey waxa laga bedelayo ama jawaabta lafteeda ayaa lagu garanayaa masle fahne culimay shardiga saddexaad anlaa yakuna macnaha macna alishaara waa in laga salbiye bay yidhahdeen oo laga siibo macnihi ismu ishaaranimo iska daa kaa dambeo labadaas iska qaado waa in ma istifaamiya ama man istifaamiya lagala hormaro waa inayna ahayn mulqaad mulqaad say ku noqonaysaa waa inaan iyadii daadii iyo maada ismi keliya aan laga soo qaadin maxaana lagu kala garanayaa bedelka ka dambeeya ayaa lagu garanayaa ama jawaabta waxaa laga bedelaya hadduu mansuub yahay waa mulqaad haddii uu marfuuc yahayna mulqaad ma aha daana warkeegi intaa ku dhaaf mayna basidan wuxuu ku yidhi sheekhu mawsuulaadka aynu soo baranay oo dhani waxay u baahan yihin bu ku yidhi sheekh ama nas ha ama mushtara ha ahaadaane silay u baahan yihin siladaasi oo weliba ka dambaysa iyo caaiduu soo noqonaya hadaba halkaa waxaad qoratiin waxa ah ood xasuusnaatiin aqsaamu sila iyo shuruudu sila labadaasaan baraarujinayna siladu aqsaam bay yeelatay shuruudna way leedahay siladu aqsaamtaadu aqsaamteedu waa laba haddaynu soo ikhtisaarino waa jumle iyo shibhu ljumla jumladii waa laba jumla ismiye iyo jumla ficliya jumla ficliya waa waxa ficil iyo faacil iskaga yimaado ama ficil iyo naaibu faacil jumla ismiyana waa maxay waa waxa iskaga yimaado mubtadi iyo khabar labadaasi waa isla jumla wey shubhuljumluhuna marka baabkan la joogo waa saddex shubhuljumluhu marka baabkan la joogo waa saddex saddexdaas waa maxay waa daraf iyo jaar iyo majruur iyo sifa sariixa oo looga jeedo ismiga faacil iyo ismiga mafcuul sirana u noqda al al iyada wax kale sila uma noqdaan meel kale a ka raadini labadaasuma iyada sila u noqon kara asha mawsuulada maxaynu nidhi aqsaamta siladu waa laba haddaynu soo duuduubno waa jumle iyo shibhuljumla haddaynu tafsiilinona waa shan jumladay laba ka soo baxayaan jumla ficliya waa waxa ficliya faacil lagu bilaabo jumla ismiya waa wax mubtadiya khabar lagu bilaabo shibhu jumlaha baabkan marka la joogo waa saddex imaa inuu daraf yahay imaa jaari majruurin yahay imaa sifa sariixa inuu yahay oo looga jeeda ismi faacil iyo ismi mafcuul mayna basidayn shuruuddeeda haddaba shuruuddeeda jumlada afar shardi ayaa laga hela afar shardi laga maarmaana in laga helo afartan shardi an takuna mutaakhira waa inay dambayso mawsuulku waa ina horeeyo iyaduna waa inay dambayso an takuna mutaakhira waa inay dambayso sheekhu waa ka ku ishaarada mutaakhiratan canha munaga odhan an takuna mutaakhira waa inay dambayso shardiga labaad an takuna khabariya waa inay khabariye tahay khabariye waa inshaa'iye waa inaan ahayn khabariyada waxaa la ihahdaa maa yaxtamilu sidqa walkadiba marka indhaha laga laabo cidda qaa'ilkaa ah ee yidhi waa waxa been iyo run labadaba ixtimaala ah, la dhahda taasaa la dhahda khabariya markaa shardiga koobaad an takuna mutaahira waa inay dambayso oo mawsuulku waa inuu horeeyo shardiga labaad an takuna khabariya waa inay khabariyo tahay shardiga saddexaad an takuna macluumatan lada lmukhaatab qofkan lagula hadlaya lagula khitaabayo waa inuu garanaya de haddii aanu garanayn noqon mayso shardiga saddexaad an takuna mushtamilatan alaa calaa caaidin caaid waa inay wadato caaid unoqonaya mawsuulka waa inay wadato afartaa shardi baa lagama maarmaan afarta shardi waa maxay an takuna mutaakhira wa an takuna khabariya wa an takuna macluumatan cinda almukhaaabi aw lada almukhaaabi wa an takuna mushtamilatan calaa caaidin mayna basidayn afartaa shardi baa iyadana lagama maarmaana inta waa ka halkaa kugu tusaaleeyey jaa aladi abuuhu qaaimun iminka aladi waawaa mawsuulkii abuuhu qaaimun jumladan jumladan ismiyada ah ta hore aan ku horayno jaa aladi qaama abuuhu aladi waa mawsuulkii qaama abuuhu jumlada afartii shardi waa inaanu ka elno horta kow mutaakhira way taho dee alladii waa mawsuulkii ugu horeeya mid labaad qaama abuuhu waa jumla khabariye inshaa'iye maade oo qum laguma odhan dee laguma inshaaiye wax imika la curinayo ma soo maynaan garan ka saddexaad lada lmukhaadabi qofkan mukhaadabka agtiisa waa ina macluumo ka tahay oo qofka hadalkan lagula hadlayo ee la leeyahay kii aabi u kacay baa yimid waa inuu qofkani he qiyaamkan aabi kacay u oo u ogaa soo saddex maa shardiga afraad waa an takuuna mushtamilatan calaa caaidin caaid waa inay wadato oo abuuhu damiirka ku jira caaidkiya maalintii ba laga wada heli waa laga helay shar inta kalena da aduga qiyaas qaado wax laguu sheegaya maankaaga la kaasho wey shubu jumlihiina waa saddex buu ku yidhi waa daraf sida jaa aladii cindaka iyo jaar iyo majruur maa cindakum yanfad iyo sifada sariixada ah oo ismiga faacil iyo ismiga mafcuula al un bayna iyadu gaar ku tahay haddaba wuxuu ku leeyahay darafka iyo jaar iyo majruurka iyagana waxaa loo shardiyaa markay noqonayaan silo inay tam noqdaan tamna maxaa looga jeeda kitabka idin qoraya ma taxsulu bihi lfaa'idatu biduuni dikri mutacaliqihi mutacalliqii ay ku tacalluqayeen iyada oo aan la sheegin ayay faa'ida ku xasilaysaa waa tusaalayaasha naadimku sheekhu inoo sheegay oo dhan musanifu naaqisaynku waa maxay waa aladani laa taxsulu bihima alfaa'idatu ila bidikri mutacalliqihima waa ilaa mutacalliqooga in la sheego mooyaan mooyaane wax faa'idii kuma xasilayso tusaale jaaa ladii makanan baa lagu jaa ladii makanan jaaladii makaana waa maxay ma faa'idaa ku xasishay la jaa ladii bika baa lagu yidhi jaa ladii bika ma faa'idaa ku xasishay la waa naaqis macnahoogi ma dhammaystirmayo ilaa mutacallaqooga in la sheego mooyaane oo la yidhaahdo mutacalaqa khaaska ah ee in la sheegaana weliba ay bannaan tahay ilay mutacallaqoogu wuxuu noqonayaa waajibulxadaf buu noqonaya markay dhacayaan maxay silo iyo sila markay noqonayaan waa inagii soo tirin jirnay de afartii mawduc bay kamid ahan soo ma mutacaliqo waa waajibulxadaf wey haye kolkaa maxaad odhanaysaa jaa aladi sakana makana saasuu noqonaya jaa aladi sakana makana jaa aladi mara bika saasu macnihi ku dhamaystirmaya sooma marka waa inay taamin yihiin taaminkana maxaa looga jeedaa mutacalliqii ay ku tacalluqayeen iyada oo aan la sheegin ayay faa'iide ku xasilaysaa naaqiskuna waa maxay mutacaliq ay ku tacalluqayaan in la sheego mooyaane faa'iida ma xasilayso misle fahna culimo mise waan iska leeleeyo oo basiid bay la tahay haddaba mutacalliqogaasig waa waa jubulxadaf waxay ku tacalluqayaana waa istaqara una iska ilaaliya istaqara istaqara oo keliya maa istaqara iyo xasala iyo habata iyo waa afcaasha la midka caamka ayay noqonayaan laakiin maanta lama so lama keeni karo wasfi mustaqir iyo kaa'in iyo kuwaa lama keenayo maanta limaada siladu laa takunu ilaa jumlade saxiix wala la markaas sidaasi ayay noqonaysaa ka saddexaad waa sifada sariixada waxaana uga jeedaa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul waxayna gaar ku tahay iyadu oo sila ay u noqotaa alun alun bay iyadu sila unoqotaa sifada sariixada iyay sila unoqotaa al keliya un bay sila unoqotaa ma wax adayga ku jira mina basidan culim waa basiid bay la tahay walcaa'idu halkaas kaga joogo wallahu aclam subxanak allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk